alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku jiray tafsiiru suurati nisa baynu ku jiray waxaynu joognay aayadda sagaaliyo tobnaad ee min suurati nisa saddexda aayadood isku xigaa ayaynu laqbaynay aayaddan labaad wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay'a waxaa laynoogu tilmaamayaa in waxa weeye dumarkii aan wax markaa xoolihii la siiyo meherka aan waxba lagala noqon hadduu ninku doonaayo haweenay kale inuu ku beddesho oo bimacnaa beddelkeeda guursado oo iyadii markaa waxa weeye uu doonaayo inuu iska sii daayo yaanu markaa meherkii kala soo noqonin inuu dhibaateeyo si ay markaa meherka isugu furatana uma bannaana falaa ta'khuduu minhu shaya waxba ha ka qaadanina waxaa siiseen waxaa laga cabbiray weliba wa aataytum ixdaahunna qindaaran qintaaarka waxa la yhaha maalka faraha badan baa la yidhahaa xoolo badanna aa siiseen waxaana laga qaadanayaa dumarkii xoolo badan in lagu meheriyaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya waayo qindaar baa laga cabbiraya wax yar iyo wax badanba wuxuu heshiisku ku dhaco waa lagu guurin karaa waa lagu meherin karaa qofka dumara iltamis walow khaataman min xadiid waxaa laga qaataa aqalu maa yutamawal wax kasta oo lamaa laga dhigto waxa ugu yar in qofka dumara lagu meherin karo oo meher looga dhigi karo haddii ay ku raalli noqoto haddii maal fara badan ay shardisatana oo taana laga aqbalo sidaa lagu meheriyana dee way yeelanaysaa waa xaqa ay leedahay wa aataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay'a waxaa soo aroortay cumar bnu khataab inuu nahiyey meherka in la qaaligareeyo oo yidhi dadow meherka qaali ha ka dhigina waayo hadday ahaan lahayd in qofka dumara meherkeeda qaali laga dhigaa sharaf hadduu adduunyada ku ahaan lahaa makrumatan fi dunya aw taqwa cinda allah waxay idinka xaqnimo badnaan lahaa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam haddii sharaf adduunye ay ahaan lahayd dumarka meher badan in lagu meheriyo ama taqwo yacni markaa ilaahay loogu dhowaanayo hadday ahaan lahayd rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam baa idinku xaqnimo badnaan lahaa markaasuu tilmaamay yacni meherada yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dumarkiisa ku mehersaday inaanay markaa aad u badnayn markaasuu tilmaamay iyo hablihiisa meherka lagu meheriyey laftoodu inaanay markaa yacni mid aad u qaaliya aynay ahayn qisada caynkaasee cumar marka uu reebay in meherka la qaaligareeyo way sugantoo duruq fara badan oo kala duwan bay ka soo aroortay dariiqyada qaarkoodna culammadu waa qaweeyeyn laakiin waxaa soo aroortay qof dumari inay ictiraadday baa riwaayaadka qaar lagu soo wariyey ay ti cumarow maxaad saa u leedahay sawta ilaahay yidhi wa ataytum ixdaahunna qintaanan falaa ta'khuduu minhu shaya maxaad sidaa u leedahay markaa dabeedna cumar uu yidhi kullu nnaasi afqahu min cumar dadka dhammaantood way ka fiqi badan yihiin cumar laakiin riwaayada sidaa ku soo aroortay ictiraadka qofka dumar ah sida markaa saxiixa ma sugnaa sheekh albaanina wuxuu caddeeyey inaynay asixin ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa sanadkeedu waa qawi buu odhanayaa laakiin sida markaa tafsiirka ibnu kasiirka baa ku aragtaan sanadka waxaa ku jiray mujaalid ibnu saciid culamo badan baana daciifiyey culamo badanoo muxadisiinta ka mid mida ah, ayaa daciifiyey mujaalid ibnu saciid cillo kalena weliba waa leedahay markaa saas aawadeed ictiraadkaasi ma sugna cumar markuu nahiyayana uma jeedo taxriimuu xaaraantinimaynayo ugama jeedo ile waa bannaan tahay haddii markaa laysku haddii lagu raalli noqdo labada daraf ay isla gartaan xoolo fara badan qofka dumara in lagu meheriyo inay bannaan tahay waa la ysla ogol yahay laakiin wuxuu ka hadlayaa waxay tahay in laga fiican yahay taasuu ka hadlaya oo dee meherku hadduu qaaligaroobo guurkii baa yaraanaya guurkii markuu yaraadana faaxishadii iyo zinadii baa fara badanaysa faaxishadiiyo zinadii ayaa fara badanaysa marka waxa weeye guurka yacni meherka iyo takaaliiftii yacni markaa gurigalkaba markastay fududaato wax badanaya guurka ayaa badanaya mar kastay qaali noqotana guurku waa yaraanaya hadduu guurku yaraadana fasaad kala imanaya oo waxaa imanaya markaa fawaaxishta kale iyo xumaanta kale inay farabadato ayaa ka imanaysa marka saas aawadeed nahyiga cumar marka uu nahyayaa maaha liltaxriim waa lilirshaad kaasina aayadda mid ka hor imanaya ma aha oo in laga fiican yahay meherka in la qaaligareeyo dee shaki kuma jiro ya yacni waxaana markaa laynoo sheegay yacni khayru nikaaxi aysaru yacni marka guur waxa ugu wanaagsan sida xadiis nebi lagu soo wariyey ka ugu sahlanaanshaha badan ayaa guurka ugu wanaagsan yacni kaasaa markaa barakaduna markaysaa ku jirtaa oo sii baraka badan kaasaa sii baraka badan marka saas aawadeed yacni marka ictiraadkaasi saasaan u sugnayn nahyiga cumarna litaxriim ma aha marka ibaaxada diidi maayo wuxuu tilmaamayaa irshaad buu sheegayaa in laga fiican yahay oo aan saas markaa ayna fiicnayn markaa si waxa weeye fasaadku u yaraado oo guurku u farabato waa in markaa meherkii la sahlaa oo la fudaydiyaa macnaha laga tilmaamaya macnahaas weeye saas ayaa looga jeeda allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa yaxillu lakum idinma xalaalaha an tarisu nnisaaa dumarka inaad dhaxashaan daatahunna laftooda inaad dhaxashaan looma jeedo xoolahooda inaad dhaxashaan lagama tilmaamaayo laakiin markaa dumarka laftooda sida maalka in loo dhaxlo oo qofka dumara ee laga dhinto yacni markaa dumaashiyadeeda ay yidhaahdaan cid kale markaa waxa ma guursanayso oo saasoo kale sidii xoolaha la dhaxlayo laga dhigo yacni idinma xalaalaha daatahunna ay dawaatihinna buu jeedaa karhan bilfatxi wadammi luqatan karhan ay mukrihiina mukrihihinna xaala markaysa markaa khasbaysaan oo dirqinaysaan karhan iyo kurhan luqataani waa laba luqo marka hore waa laba qiraa'o oo labada waa la akhriyey karhan iyo kurhan mar labaadkana waxa weeye shay kasta oo dee markaa qiraa'o ah oo qur'aannimo u sugnaaday dee carabi ahaanna waa u sugan ya carabi ahaanna waa u sugan yaho inuu carabidii laxni ku noqdaa ma dhici karto kulu maa jaaza qiraa'atan jaaza carabiyatan lalcagsu shay kastaoo qur'aannimo ku bannaanaaday in qur'aannimo loo akhriyo carabi ahaanna waa u bannaan tahay laakiin shay kastoo carabi ahaan ku bannaani kama dhalanayso ilaaba ilaa inuu yahay qiraa' ahaanna inuu ku bannaan yahay qur'aannimona inuu ku bannaan yahay kama dhalanayso inuu ku bannaanaado inuu ku bannaan labada mid walba way dhici kartaa yacni markaa waayo tilaawada qur'aanku waxa weye waa sunnatun mutabaca waa sunnatun mutabaca saas aawadeed nuxaadda qaarkood meelaha qaarkood oo qiraa'aadka ka mid oo ay caalaqeen yacni culammadu markaysa waa radiyeen in marka waxaa qiraa'aadka saabitadee sugan ee yacni markaa qur'aannimada yacni marka loo akhriyo in marka waxa weyaan culammada carabiyada ama naxwaha qaarkood ictiraadaan yani mid saxan ma aha yani umana bannaanaano hadday culamada qaarkood ah, culamadii naxwaha ka mida ah ay ictiraadaanna waxay noqonaysaa waxa aynay markaa iyagu aynay ogeyn oo markaa lisaanka carbeed ka mida ah. shardi ma aha markaysaga wejiga faashiga ahe yacni jamaahiirulcarab ay ku hadleen ilaaba ilaa inuu qur'aanku dhammaantii ku wada yimaadaa laazim ah laakiin luqaadka carabigu dhammaan waa fasiix sida markaa culammada carabiyadu markaa ay sheegeen ibnu jinni wuxuu yihi luqaatu alcarabi kulluha fasiixa luqaadka carbeed dhammaantood waa fasiix ama ha ahaato markaa luqa qaliila ha noqoto ama luqa markaysagaa faashiya kasiira ha noqoto dhammaanteed waa wada fasiix wey marka luqadaa carbeeda caamka ah ee carabi ku hadashay walow markaysagaa bacdu alqabaa'ilba ha ku hadlaanbe qur-aanku waa ku imanaya haalibka qur'aanku wuxuu ku yimi luqada markaysaa markaa carab ku hadashay ee mashhuurka caanka ah laakiin bacdi ka mid a ah ayaa luqaadka kale ee markaysaa bacdulcarab ay ku hadleen markaa ku yimi waxaa la soo wariyaa xamze oo axad alquraa'i sabca ka mida ah, ayaa markaysa nin sulaym la yidhaahdaa ku yidhi nuxaaddu qiraa'adaada akhrido way dhaliilayaan oo meelahay dhaliileen waxaa ka mid ah Eh, bihi waalarxaami markaad akhriday awalka suuradda aayadda ugu horraysan ku soo marray qiraa'ada jarka waalarxaami halkaasaa ka mida buuri bimusrikhiyi baa ka mida ya'daad hoos dhigtay ayaa ka mida buuri meelaha caynkaasoo kaleo qiraa'adaada ka mida ayaa xamsow culammadii naxwoolaydu ay ictiraadayaanoo ay kugu canaananayaan markaasaa xamsaa jawaabay waa axad alquraa'i asabca wuxuu yidhi qiraa'ada waxaan ku akhriyey buui acmash baan ku akhriyey buui acmashna yaxya bnu wasaab buu ku akhriyey buui yaxya bnu wasaabna ziri bnu xubaysh buu ku akhriyey buui ziri bnu xubayshna cabdulahi bnu mascuud buu ku akhriyey buui cabdulahi bnu mascuudna nebigu ku akhriyey calayhi salaatu wasalaam nebiguna jibriil buu ka weriyey jibriilna ilaahay buu ka soo weriyey miyaa naxwoolaydu sanad sanadkaa la mid haystaan <laughs> naxwoolaydu sanad sanadkaa la mida miyay haystaan dee waxay noqotay maya dee wuxuu idhi marka anigu iskama akhriyine qiraa'adan sanadkaasaan u haystaa rabbulcaalamiinkaa laga soo wariyey sanadkaan kaga soo wariyey waa sanadkaa mutasilka xidhiidhsan ya waa jawaab cajiiba weeye ay mukrihihinna calaa daalik xaalay markaa sidaa ku dilqinayaan waxaa bannaan faacilka in laga xaaleeyo tarisu waawu damiirka mukrihihinna xaala markaa ku dirqinaysaan yacni markaa idinma xalaalaha inaad dhaxashaan calaa daalika arrinkaa ku dirqinaysaan oo khasab aan kugu guursado yacni ama cidiima kaa dhaafi karto waxaa kaloo bannaan mafcuulka in laga xaaleeyo annisaa'a oo la yidhaha mukrahaatin xaal markaa dumarkaa la dirqiyey inaad dhaxashaan idinma xalaalaha aha wa kaanuu fi ljaahiliyati yariuuna nisaa aqribaa'ihim wa kaanuu waxay ahaan jireen carabtu fi ljaahiliyati gaalnimadii gudaheeda intii aan islaamnimadu aynay markaa imanin yarisuuna nisaa'a aqribaa'ihim qaar dhaxla dumarka qaraabadoodu ka dhimato ragga xigtadoodii dumarkay ka dhintaan qaar dhaxlay ahaan jireen fain shaauu hadday doonaan tasawajuuha way guursan jireen bilaa sadaaqin meher la'aantii iyagoo wax mehera aan siinayn oo maal aan siinayn ay ku meheriyeen kaannahu ay leeyihin meherkii horea weli shaqaynayo maalkii ninka hore ay ka qaadatay ee mehernimada uga qaadatay bannaanna ku sii guursanayaa sidaa ay leeyihiin bilaa sadaaqin mehera ay siinayaan la'aanteed bay guursan jireen hadday doonaan khasab bayna ku guursan jireen aw zawajuuha ama waxay u guurin jireen way guurin jireenoo cid kaley u guurin jireen wa akhaduu sadaaqaha meherkeedana way qaadan jireen markay doonaanna yagaa guursan jiray meher yagaan siinayn bay iska guursan jireen oo iska dumaali jireen wax meherana may siin jirin gaaladii carbeed ya yacni markaa saasay marka ahaan jireen hadday doonaanna iyaga markaa ninkay doonaan u guurin jiray o odhan jiray sii markaasay meherka qaadan jireen aw cadaluuha ama way u diidi jireen guurba cadligu waxay tahay in qofka dumara la xabiso oo guurka loo diido xuquuqdiina aan la siinayn xataa taftadiya ilaa iskaga furato bimaa warisathu waxay dhaxashay a iskaga furato aw tamuuta ama ay dhimato fa yarisuuha dabeedna ay dhaxlaan markay dhimatona way dhexli jireen marka khasab bay iskaga guursanayaan xuquuqna siin maayaan xuquuqna ma siinayaan cadligu laba siyood buu noqdaayo qofka dumara iyadaa la guursan in guurka loo diido waa noqdaa mid labaadna waa noqdaa inta la guursado oo markaa caqdiga lagu rido in haddana xuquuqdii la siin waayo oo ay noqoto markaysagaa maxbuusa mid iskaga xabisanoo dee meherkun ka laalaado yaa caqdigii markaa guurkun guntintii guurkun ay sudhan tahay oo mucallaqaa iska tahay aan wax xuquuqa la siinayn ilaa ay isku furato xoolahay dhaxashay ay tidhahdo war waxa ninka ka dhaxlaan ku siiyey yani markaa eh, madaxayga isiida aw tamuuta ama ay dhimato oo fa yarisuuha dabeedna ay dhaxlaan fa nuhuu can daalika sidaa waa laga reebo waa laga nahiyey walaa an tacduluuhun waxay ku cadfan tahay tarisuu bay ku cadfan tahay walaa an tacduluuhunna inaa markaa u diiddaan eh, rag guursadana inaa u diiddaan idinma bannaana oo idinma xalaal aha ay tamnacuu aswaajakum can nikaaxi hayrikum biimsaakihinna yacni markaa idinma xalaal aha inaa u diiddaan dumarkiinna can nikaaxi khayrikum cid kale inay guursadaan aa ugu diiddaan biimsaakihinna haysadkaa iska haysanaysaan idinkaan wax xuquuqa siinayn walaa ragbata lakum fiihinna wax markaa yacnii e, doonisa iyo jacaylaa u qabtaanna ayna jirin oo inaad markaa naagaysataan oo markaa aa e, xuquuqdii siisaanna ma rabtaan inaad sii daysaan oo madaxeeda u bannaysaan oo nin kale marka ay guursatana yani taana ma doonaysaan taasina idinma bannaana diraaran aa u haysataan oo ugu mancidaan diraaran dhibaatan aad dhibaataynaysaan daraaddeed cadliga ugu samaysaan taasina idinma xalaalaha litadhabuu si aa ula tagtaan bibacdi maa aataytumuhunna wixii aad siiseen wax ka mid mida si aa uga qaadataanoo min almahri meher marna waxa weeye iyaga ayaa markaa dee mehersiiyey waxaa soo gelaya tan laba qaybood baa soo gelayo tii waxa weeye marka la dhaxlo keliya ma ahee tii uu qabay lafteeda hadduu marka xuquuq aanu siinayn ee uu dhibaatayn isaga haysanayo yacni markaa taa lafteeduna ilaa ay xoolo markaa siinayso ama ay xoolo markaa isku furanayso yacni mid u xalaala ma aha qofkii dumar ahayd waa inuu ninku si wanaagsan u qabaa oo u haystaa uula dhaqmaa ama si wanaagsan u sii daayaa fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan labada mid ahaan waa in la sameeyaayo ama si wanaagsan waa in loo qabaa oo loo dhaqdaa ama si wanaagsan waa in loo sii daayaa ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishati mubayina culammada qaarkood ilaada waxay ka dhigeen istisnaa munqatic bacdina waxay ka dhigeen mutasil labada wejiba markaysaga mufasiriintu waa sheegeen laakiin waxaa sii fiican wejiga markaa itisaalkaa sii fiican sababtu waxay tahay yacni markaa itisaalka ayaa asal ah alasu fi listisnaa lilitisaal asal waxaa waaye istisnaaga itisaal marka inta itisaal suuragal yahay inqitaac lagu fasiraa yani ma bannaana marka macnuhu waxay noqonaysaa inaad dumarkii u diiddaan inay rag kala guursadaan u diiddaan idinkuna xuquuq siin weydaana idinma bannaana si ay xoolahoodii wax ka mida ula soo noqotaan ugala tagtaan waa meherkii min almahri meherkii wixii asiisanee min almahri meher ah wax ka mida saa ula soo noqotaan inaad saa ku samaysaan oo xuquuq siin weydaan oo iska xabistaan oo saa isaga haysaan mid idiin bannaan ma aha waa yahay waxaa kaloo bannaan waawga in istinaaf laga dhigo wejigaa hore waxay tahay waawgu inuu yahay caatifa inuu yahay oo hadalkaa hore ku cadfan yahay an tarisu nisaa waana sida mufasirku maray walaa an tacduluuhunna waa kan yidhi waxaa kaloo bannaan waawga in laha istinaafiye weeye waa jumlo cusub laaduna waa naahiyo taa macnaheeduna waxay noqonaysaa walaa tacduluuhunna dumarkii cadli ha ku samayninoo yacnii rag kale inay guursadaan eh, ha u diidina idinkan wax xuquuqana siinayo yacnii xuquuqdiina inaa markaa siin weydaan siina dayn weydaan yacni markaa taa ha samaynina dhibaato a dhibaataynaysaan daraaddeed litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna si aa ula tagtaan oo ula soo noqotaan bibacdi maa bar ka mida kii aataytumuuhunna aad siiseenoo min almahri meher ah mintaasi waa bayaaniya ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina wakhti wakhtiyada ka mida ah inaad saa yeeshaan idinma bannaano ilaa an yaatiina wakhtigay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina ama yani marka la yidhaahdo waa istisnaa min acami alcilal licillati min alcilal inaad saa u yeeshaan idinma bannaana ilaa yani liajli an yaatiina bifaaxishatin mubayina cillada sababtaa inay markaysaga faaxisho cad la yimaadaan mooyaane si kale inaad saa ugu samaysaan idinma bannaana bifatxilyaai wa kasriha waxay e, ku sugan tahay mubayina iyo mubayana yada in la kordhigo iyo in la hoos dhigo mubayana la caddeeyey weeye marka yada la kordhigo mubayina waa cad oo bayana waxay noqotaa mutacadiya laazim labada mid walba bayana waa caddeeyey iyo bayana waa caddaaday marka mubayina marka la yidhaahdo hiya bayina yacni waa faaxisho cad marka bayinada waxaa loo fasirayaa ila mubayina waa ismu faacilkii bayano laga keenay waxaa loo fasirayaa inay tahay laazim ayaa loo fasiray laakiin mubayana marka la yidhaahdo waxaa loo fasirayaa ila markaa ism mafcuul baa laga keenaye mutacadiyadii marka horena waxa weeye abaana iyo bayana iyo tabayana iyo istabaana afarta maadaba laasim iyo mutacadday mid walba leedahay sida kutubta luqada muqararka ku ah oo bayana waa caddeeyey iyo bayana waa caddaaday abaana waa caddeeyey abaana waa caddaaday tabayana waa caddeeyey iyo tabayana waa caddaaday istabaana waa caddeeyey iyo istabaana waa caddaaday inta mid walba yacni luqaadka fasiixa ayay ka mid tahay oo waxa weeye labada weji tacaddi iyo lusuum baa labada mid walba ku bannaan yihiin marka mawdic walba waxa ansabka u ah ayaa lagu fasiraa ay buyinat la caddeeyey waa qiraa'ada kor kordhigaysu fasiray buyinat markuu yidhi mm, buyinat fahiya mubayana buyinat fahiya mubayana aw hiya bayina ama waa mid cad ya bayinat way caddaatay fahiya mubayina yacni waa markaa bayina mid cad weeye ay zinan talo faaxishada maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa buu ihi ay zinan zinaa looga jeedaa inay zina la yimaadaan aw nushuuzin ama nushuuz ay la timaaddo nushuuskuna waxa weye waa cisyaan inay qofka dumari markaa ninkii yacni markaa ka santaagto oo ay taacadiisi diiddo yacni markaa eh, taasaa waxaa la yidhaha nushuuz marka cisyaan bay la timi yacni ninkiina ay diidayso ayay markaa la timi falakum an tudaaruuhunna marka waxaa idin bannaan inaad dhibaataysaan xataa yaftadiina minkum ilaa iska kiin yacni markaa furtaan oo meherkii ay dalqadda ku iibsadaan waa khulcigii wayakhtalicna ay khulciga sameeyaanoo yacni dalqadday meherka ku iibsanayaan yacni khulcigu ma faskhiba mise waa talaaq yacni madaahibtu ay isku khilaafsan yihiin xadiiska bukhaarigana waxaa ku soo aroortay wa talliqaha tatliiqatan baa ku soo aroortay inkastoo maca yani markaa iyadoo riwaayadaasi ay ku sugan tahay fii saxiixi albukhaari haddana culammadii mutaqadimiinta qaar ka mida ay ka hadleen sixadeeda oo ay bacdi cilleeyeen yacni marka culamada qaar waa daliishadeen yacni markaa wa talliqha tatliiqatan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ku yidhi waxa weeye ma u celinaysaa beertii uu meher kugu mehersaday waxay tidhi haa dabeedna meherka qaada buu yidhi markaysaa beertaadii wa talliqhaa tatliiqatan hal dalqadna fur waa dalqa baa'ina culammada marka fuqahada qaarkoodna faski inay tahay qabaana talaaqa inay ahayn marka haddaan sababi jirin ninka aynay ugu sabri karin qofka dumari inay talaaqa codsataa uma bannaana xadiis waxaa ku soo arooray nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almukhtalicaatu hunna almunaafiqaat dumarka khulciga dalbaya ele waxa weeye markaa nafur oo dalqadda markaysaa markaa meherka igaga iibi hunna almunaafiqaat waa munaafiqaat weeye oo nooc nifaaqay la yimaadeen waxaa loo jeeda nifaaq camali ayaa loo jeedaa culamada qaarkoodna xadiiska waa quweeyeen waxaa la mid ah xadiiska markaa sunanka ayuma imra'atin sa'alat zawjaha atalaaqa fii hayri maa ba'sin faljannatu calayha xaraam waa xadiis saabitoo sugan sunankana lagu soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof dumaroo kasta oo ninkeeda dalqadda weydiisata fii hayri maa ba'sin waxaan dhibi ku sugnayn oo ay ugu sabri karto dalqadda ku weydiisataa faljannatu calayha xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa laga reebay waxa aynay markaa ugu sabri karin haddii nafteedu ay nacdo ama ninkuba markaysagaa dhibaataynaayo oo markaysaa markaa ama dee nin eh, diin ahaan fiican aanu ahayn ee uu markaysaa markaa waxaweeye macaasida iyo fisqiga iyo waxyaalaha ku dirqinayo amaba markaysaa markaa yani xuquuqdeedii aanu siinaynin amaba waxaweeye markaa eh, nafteedun ay nacdo ka soo booddo ay siri markaysa xuquuqdiisii ma gudan kartid yacni markaa si kasta isri ugu sabirnaa ay xamili kari weyday ilaa waxa weeye waa wax daaqadeeda ka baxsan markaysaga nafteedu inay nacdaaye waxay noqonaysaa nooc cudri ay noqonaysa saas aawadeed qofkii dumar ee khulciga markaa codsanaysay markay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi yaa rasuula allah maa aciibu calayhi fii diinin walaa khuluq walaakinnii akrahu alkufra fi lislaam diin iyo akhlaaq toonna ninkaa ku dhaleecayn maayo kuma nacaayo waxay ku tusinaysaa insaafka iyo cadaaladda ay samaynayso yacni iyadoo ninkii karaahiyaysatay oo nacday oo in laga sii daayo ay doonayso ayay haddana waxay tilmaamaysaa xagga diintiisa iyo akhlaaqdiisa midnaba waxba ka sheegi maayo laakiin naftayduunbaa iska soo taagtay yaa xaqiisii ma gudan karo akrahu lkufra fi lislaam kufriga ayaan karaahiyaysanayaa kufraanul cashiir inaan la imaado ayaan nacayaa islaamnimada gudaheeda aan kula imaado markaasaa waxa weeye yacni markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee khulcigii yacni uma diidin waxaanu markaa uu yidhi ataruddiina calayhi xadiiqatah beertiisii ma u celinaysaa waxay tidhi haa marka beertii ayaa markaysa markaa isagii loo celiyey waa beertii markaa meherka uu siiyey oo ku meheriyey isagiina waxaa lagu yidhi watalliqhaa tatliiqatan fur baa lagu yidhi marka waxay ku tusinaysaa xaaladda waxayna ugu sabri karayn ama nafteedu nacday ha ahaato ama dhibaato uu ku hayaba ha ahaatee inay qofka dumari markaa codsan karto inuu furo inay codsan karto ee marka la diidaya waxay tahay iyadoo aan markaa waxaweeye kullu daalika aynay jirin dhibna aanu ku hayn xaqiisi inaynay gudan karayn aynay u malaynin yacni inay iska codsato markaysaga inu markaa furo ay tidhahdo ilaaba ilaa fur ay iska tidhaahdo ta noocaasa ayaa la diidayaa waxay ahayd qofka dumar ee codsanaysay in la furo ee khulciga dalbatay ee jamiila binti cabdillaahi bni ubay bni saluul bay ahayd jamiila ayay ahayd marka yada ayaa codsatay marka in la furo oo marka uu ninkaasi sii daayo sidii baana markaa lagu talaaqay khulcigana ku dhacay wacaashiruuhunna bilmacruuf allah wuxuu ihi wacaashiruuhunna dumarka kula dhaqma bilmacruufi si san oo wanaagsan kula dhaqma inaad wanaajisaan bilijmaali qurxinta aad qurxisaan oo wanaajisaan fi lqawli odhaahda iyo waalnafaqati masruufka iyo walmabiiti hoyaatinka inta mid walba aad wanaajisaan oo xuquuqdeedii qofka dumara aad siisaan qofka dumar ninka waxay ku yeelanaysaa dee xuquuq bay ku yeelanaysa meher bay leedahay mariin bay leedahay masruuf bay leedahay yacni dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo ayay markaa xaq u yeelanaysaa kullu daalika ayay yeelanaysaa marka xaqii gogasha ayay ku leedahay kullu daalika waa xuquuq ay ku leedahay marka dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo ninku waa waajib iyaduna markaa saas si la eg waa in dhaqan wanaagsan ay kula dhaqantaa marka dhammaan labada qayboodba waxaa laga rabaa yacni marka mucaashara xasana dhaqan wanaagsan inay ku wada dhaqmaan hadalka wanaagsan odhaahda wanaagsan ficilka wanaagsan yacni markaa lagula dhaqmo xuquuqda ay leedahayna ee maaliga ah iyo xaqa gogashana yacni markaa la siiyo yacni xuquuqda maaligaana la siiyo oo meherka ugu horreeyo oo masruufka iyo mariinkuna ay markaa ku xigaan fa in karihtumuuhunna haddaad dumarkii nacdaan oo karaahiyaysataan fasbiruu sabra oo dee marka uu markaa qof karaahiyaysto ama nin karaahiyaysto qof dumara inuu markiiba dalaaqa iskaga carara maaha waa inuu markaa u sabraa yacani labada qof waxay ku wada dhaqmi karaan dee inay isu sabraan oo kii markaa ka kale wax ku yara karaahiyaystaaba uu ugu dulqaato oo uu sabro oo wanaaggiisa kale eego laa yafrak mu'minu mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara yacni nin muumini qof dumaroo muuminada yaanu uga tegin nicitaanuu dabeecad ku nacay ee hadduu dabeecad ku naco mid kale ayuu kaga raalli noqonaya marka waa inuu eegaa yacni qofka wanaaggiisa kalena waa inuu eegaa wanaaggiisa kalena waa inuu markaa eegaa yacni dhaqanka dadkuwa wada dhaqmayaan maaha markaa gurigoo keliya xataa markaysaga dadka yacni saaxiibka dadka qaraabada dadka walaalaha yacni dadka wada dhaqmaya dadka shaqadu ka dhaxayso kullu daalika inay isu sabraan ayaa markaa ay ku wada joogi karaan waayo bini aadamku isku wada dabeecad maaha dabaa'icda dadku waa kala duwan yihiin maadaamay kala duwan yihiin yacni waxa weeye haddii aan laysu sabrin oo haddii qofka wax lagu noco ama lagu dhaliilo aan loogu dulqaadanoo wanaaggiisa kale aan la eegin dee la wada joogi maayo lamana wada dhaqmaayo man talaba akhan bilaa caybin baqiya bilaa akh baa la yidhi carabtu waxay ku mahmahaan walaal ceeb la ninkii doonaa walaal la'aan buu mutaa soomaalidana maxay yidhahdeen tol wada qumma ninkii doonaa tol la'aan buu mutaa yaa hadduu marka waxa wax wada qummanoo wada toosan doono dee waxa weeye markaa dadkii wuu nacayaa markaa dee waa in laysu dulqaataa laysu sabraa dadka wada dhaqmaya yacni guriguna waa ka xag jira qoyska marka la heego yacni markaa ninka iyo qofka dumara yacni markaa wada joogaa ee isqabaa waa kasii xag jiraan marka waxa weeye inay marka aad isugu sabraan weeye oo isu dulqaataan isu dulqaataan facasaa an takrahuu shayan wayajcal allahu fiihi khayran kaiira facasaa an takrahuu waxaa mudantiinoo xaqiiqa ku tihiin inaad nacdaan shay aan shay nikaraahiyaysataanu nacdaan wayajcal allahu fiihi uu ilaahay ka yeelo shaygaa gudihiisa khayran kaiira khayr fara badan uu ka yeelo walacalahu yajcalu fiihinna dalik waxaa laga yaabaa ilaahay inuu dhexdooda ka yeelaayo dumarkaas yacni markaa khayrkaa uu ka yeelaayo khayrkaa faraha badanne yacni dumarka a karaahiyeysateen bian yarzuqakum minhunna suurada markaysaga markaa uu uga yeelayaana waxay tahay waa inuu idinka siiyo idinkaga arsaaqo minhunna iyaga xaggooda waladan saalixan ilmo wanaagsan ilmo wanaagsan oo saalixa inuu idinkaga arsaaqo o idinka siiyo yacni weladka saalixayna waa shay aad u qiimo badan oo dee waxa weeye markaa maalka iyo wax walba markaysaga ka qiimo badan yacni markaa weeye marka hadduu ruuxu ilaahay dartii u sabro waxaa laga yaaba meel kale laga cawilayaa meel kale ayaa laga cawilayaa haddii marka waxa weeye uu u sabri waayona waxaa dhici kartaa yacni waxa weeye dee cidda kale uu u taga xataa qudheeda inay raalli gelin weydo uu is yidhaahdo yaa halkii horaaba la qaatay ya yacni markaa saasaa markaysa waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo halkii hore ayaaba la qaatay marka in laysu sabro weeyaan oo laysu dulqaato sidaa markaa loo yidhi raggu markaa ha ugu sabraan oo yacni markaa iyaynay talaaqin ayaa dumarka laftoodana laga rabaa inay ragga hadday wax ku karaahiyaystaan ya wanaaggooda kale inay eegaan oo markaysaa iyaguna u sabraan oo u dulqaataan laakiin maxaa ragga si gaara loogu yidhi dalqadduu isagu hayaayo kelmadu afka ka yidhaahday ku xidhan tahay yacni gurigani yacni markaa burburitaanka u burburaayo yacnii qofkii dumar ahayd yadu dalqaddii ma hayso hadda maaragta laakiin ninkani dee waxa weeye cadhada uu cadhooday haddaanu iskaantaroorin oo isxukumin oo is ilaalin oo sabrin dee waxaa dhici kartaa inuu markiiba yidhaahdo waxba waa furay waana dhacdaa dhallinyarada qaarkood ama dadka qaarkood inay markay cadhoodaan markaysagaa dalqadda ku ciilbeelaan yaa waana arrin qaldan dalqaddii waxaweye waa yar tahay waxaa qofka dumara lagu qabaa waa saddex dalqadood keliya dee hadduu markuu cadhoodaba markaysagaa mid sii daayo oo uu yidhahdo waan furay ama amaba laba israaciyo dee hadhow waxaa dhici karta inuu markaa isku ciilkaambiyo ya iyadoo markaysaga wixiiba farahaysa ka baxeen ayaa dhici karta inuu hadhow isku canaanto ya walaata saacata mandam ya wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawja wain aradtum haddii aad doontaan istibdaala zawjin qof dumara inaa ku bedelataan makaana zawjin qof dumara meesheed bimacnaa midaa qabteen meesheed inaa ku bedelataan mid cusub aad soo guursanaysaan oo tan hore aad sii daysaan mid dambena markaysa markaa aad soo gursataan oo qaadataan ay akhdaha badalahaa baddelkeeda aad soo qaadataan bian allaqtumuuha bian tallaqtumuuha inaad furtaan marka waxaa tan aa qabteen aad furtaan deedna booskeedii mid kale beddelkeeda aad keentaan oo gursataan wa aataytum ixdaahunna qintaara walxaal qad aataytum xaqiiqee aad siiseen ixdaahunna dumarkaa mid ka mida ay zawjaati ixda azawjaati hunnadu buu ku fasirayaa marka ikhtisaarku ikhtisaarinaya daraaddeed mudaafkii waa ka tegayaa qadarku fasirayoo mudaafu ilayhiga ah keliya ayuu kuu qoray maxay u dhacaysaa ixdaahunna ixda azawjaati ay izawjaati muxuu fasiray hunnada keliyuu fasiray muxuu ugu dari waayey ixdaa wuxuu ugu dari waayey cibaaraduu doonaya inuu koobo oo ikhtisaariyo ya waxaa la yidhahdaa kitaabkani dee aad baa ikhtisaarkiisu u badan yaho sheekh culammadii yamaneed ka mida ayaa waxaa laga soo raray inuu markaa isyidhi talow cibaaraadka jalaalaynka ee lagu fasirayo iyo qur'aanka kee badan maadaama jumhuurku ay qabaan musxafka inaan la taaban karin weyse la'aan laakiin hadduu tafsiirku ka badan yahay la taaban karo ayaa waxay ishkaal gelisay tolow labada kee badan ma qur'aankaa badan mise waxaa lagu fasirayaa badan waxaynay ahayd intii qolyaha dabcaduhu aynay ku dabcaduhu soo bixinoo aan musxafkiina lagu ladhin ilaa iminka qur'aankii baa laba qoran jalaalaynka markaysaa la eego markaa kitaabada jalaalaynkaas yeetaan maaha xawaashida sheegi maayo waxaa markaysaga yacnii dhexdii la geliyey musxafkii oo sidiisa ah yacnii xaashiyadan ah, uu ku qoran yahay yacni dhinacyada uu ku qoran yahay jalaalaynkuna qawsayn baa la geliyey musharatayn ama qawsayn ayaa la geliyey marka qur'aankii hadalladii kalena waa lagu dhex gura marka qur'aanku waa laba qoran yahay taasoo kale markaysaga waxa fara badan shakila'aan waxa badan dee markaysa markaa dee qur'aankaa badan qur'aanka ayaa badan marka sheekha culammadii hore ka mid ah marka intaa dhexda ku jirta mooyaane qawsaynkaasaa loo geliyey mooyaane musxafku markaanu ku daabacnayn ayuu wuxuu is ihi keebaa badan markaasuu isu tiriyey dabeedna waxaa la yidhi way isleekaadeen wixii mudasir ka sarreeya markii mudasir markaa uu soo gaadhay ilaa inta dhammaadka intaasaa tafsiirku ka batay yacni markaa qur'aankii alfaadii aanka marka ikhtisaaran baa saa loo leeyay wa aataytumaa waqad aataytum walxaal qad aataytumaa siiseen ixdaahunna midkood aa siiseen ixda zawjaati baa loo jeedaayo dumarka mid ka mida aa siiseen qintaaran xoolo fara badan maalan kasiiran maal fara badan aa siiseen sadaaqan ay lisadaaqin yacni meher daraaddiina au siiseen ama xaala meher uga dhigaysaan aa siiseen falaa taakhuduu minhu shay-an falaa ta'khuduu ha qaadannina minhu maalkaas qintaarkaa ha ka qaadannina waxba ha ka qaadannina ataakhuduunahu miyaa qaadanaysaan buhtaanan xaalaad tihiin baahitiina qaar been abuuranaya waxaa loo jeedaa nooc tajawusaa ku jire ee xaalaad dulmi la imanaysaan miyaa qaadanaysaan dulmigiibaa buhtaan lagu itlaaqay dulman ay daalimiina xaalaa xadgudbaysaan miyaa qaadanaysaan wa isman ay wa aasimiina iyo xaalaa dembaabaysaan mubiinan a isman mubiinan dembi markaa cad aad dembaabaysaan miyaa qaadanaysaan bayinan muxuu ku fasirayaa bayinan muxuu ku fasiray abaanadii laasimka ahayd ayuu markaa u fasiraya abaana faw mubiin wa nasbuhumaa nasbada la nasbinayo buhtaanan iyo isman cala alxaali xaal baa lagu nasbinayaa oo baahitiina wa aasimiina macnuhu u dhacayaa saasaa iu dhacay marka wakhtiga ay u bannaan tahay ninku inuu ka qaato qofka dumara dalqadda xoolahay ku iibsanayso inuu ka qaato ay u bannaan tahay waa markuu isagu doonaayo ee iyadu qaddakeen tahay ay diiddan tahay ee lagu kari waayo isaguna uu rabo ula diyaar yahayna xuquuqdeedii inuu siiyo waanu cadli ku samaynayn iyo dhibaatayn ee xaqeedii uu siinayo ama gogol ha ahaato ama masruuf iyo marin ha ahaatee uula diyaar yahay uuna doonaayo iyadu ay diidan tahay lagu kari waayey meherkeeda inay dalqadda ku iibsataa waa u bannaantay xaaladdaa ninka waa u bannaantay laakiin haddii aanu doonayn isaguba amaba xuquuqdeedii aanu siinaynin ee u dhibaataynaayo si ay markaa xoolo iskaga furato xoolahaasi xalaal u noqon maayaan xoolahaasi ninka xalaal u noqon maayaan wuxuu qaatay waa xaaraan weeye waa xaaraan weeye xoolaha inuu ka soo ceshadaana uma bannaana waayo xoolahani waa xooluhu ku bannaystay yacni xubinteeda taranka uu ku bannaystay wey marka inuu ka soo ceshadaa yacni uma bannaana marka ay zinaysata lafteeda culamada qaarkood waxay yidhahdeen aayaddan ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina ama mubayana labada qiraa'aba waxay yidhaahdeen xukunka caynkaasi kollay baaqi maaha baa culamada qaarkood yidhaahdeenoo waa la nasakhay qadarkan dambe culamada qaar baasaa yidhi waayo ahlulmadaahibka wax saa qaba yacni lama oga bay yidhaahdeen oo in markaa faaxisho ay la timid daraaddeed inay u bannaynayso yacni xoole inuu ka qaato beddel ah uma bannaana laakiin marka beddelku u bannaan yahay waa goorma markuu beddelku u bannaan yahay waa marka iyadu diiddeen lagu kari waayo ay noqoto ilaaba ilaa ifur isagiina uu doonayo xaaladda caynkaasa xoolaha ay kaga iibsanayso dalqadda way u bannaantahy ninku inuu qaato oo dembi kuma qabo oo dembi kuma qabo laakiin way sinaysatay meher ku waayi mayso meherkii ku waayi mayso way sinaysatay saas aawadeed qofkii dumar ahayd iyo ninkii licaanku dhex maray aayaadkii suuratu nuur baynu ku marraye licaankii markuu dhacay oo ay licaantameen oo ay markaa shantii dhaarood iyo nacdashii iyo markaysaga ay intiiba wada mareen waxay noqotay markaa in la kala farqiyo xaaraan bay kala noqdeen isma bannaana ila alabad ninkii baa deed wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa rasuul allaahi meherkaygii yacni xoolihii meherkaan u siiyey markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad run sheegayso meherka waxay ku qaadatay bima staxlalta min farjiha waxaad xubinteeda taranka ku bannaysatay ayay meherka ku qaadato xoolahaasi taasay ka ahaayeen wa haddaad markaysa markaa run sheegayso haddaad been sheegayso markaad yacni zinada ku gantay haddaad been sheegaysana fa huwa abcadu lak inaad maal heshaa waaba ka sii fogaansha badan tahay maxaa laga qaadanaya xadiiska saxiixuu ku sugan yahaye labada xaal marnaba inaanay markaysa xoolo u soo noqonayn oo qofkii dumar ahayd way sinaysatayoo sidaas aawadeed meherkii way meher waayaysaa wax jira maaha yaa warka noocaasi waa been fakatay ee dadka qaar ay moodayaan hadday sinaysato inay markaa yacni meher waayayso ayna meher yeelanaynin yacni meherku wuxuu beddel ka ahaa yacni markaa xubinteeda taranka wixii lagu bannaystay buu beddel ka ahaa wallahu aclam walistifhaamu istifhaamku su'aashu litawbiikhi waxay u sugnaatay canaan la canaananayo walil inkaari iyo diidma lagu diidaayo ayay u sugnaatay fii qowlihi wa kayfa ta'khuduunahu hadalkiisa allah u yidhi wa kayfa ta'khuduunahu sidaa uga qaadanaysaan marka istifhaamka culamada qaar way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen istifhaamka hore ata'khuduunahu buhtaanan wa isman mubiinan ayaa litawbiikhi ah kan dambe wa kayfa ta'khuduunahuna waa lilinkaar culamada qaar saasay u kala qaadeen laakiin sida saxiixa ahlucilmi badanna ay mareen xawaashida saddexda ana siday taqriirinayaan laga dareemaayo xaashiyada jamalka iyo xaashiyada saawiga iyo xaashiyada mulla cali alqaari saddexda xaashiyaba waa inuu labada mid walba tawbiikh iyo inkaar ay tahay oo istifaamka hore ata'khuduunahu buhtaanan wa isman mubiinan miyaa qaadanaysaan yaa idinkoo dulminaya miyaa qaadanaysaan xaalaad dulminaysaan waad dembaabaysaan miyaa qaadanaysaan waxa weeye waa litawbiikh waa yahay canaan baa ku jirta inkaarna waayo ha qaadaninu macnuhu dhacayaa marka inkaar iyo tawbiikh baa labaduba ku jiraan wa kayfa ta'khuduunahu sidaa u qaadanaysaan tawbiikh iyo inkaar baa labaduba ku jiraan waana lagu canaananayaa waana lagu inkiraya ha qaadanina macnuhu dhacaya marka labada istifaam mid walba sida saxiixa ah waana tawbiikh waana inkaar sida saxiixa wa kayfa ta'khuduunahu sidaa u qaadanaysaan inkaarku wuxuu u dhacayaa ha qaadanina tawbiikhuna wuxuu u dhacayaa canaan haa miyaa qaadanaysaan saa u qaadateen waa canaan lagu canaananayo wa kayfa ta'khuduunahu sidaa u qaadanaysaan ay biayi wajhin wejigee baa ku qaadanaysaan xoolahoodii aa meherka u siiseen waqad afdaa walxaal qad afdaa uu gaadhay wasala uu gaadhay bacdukum barhkiinba ilaa bacdin barhka kale uu gaadhay biljimaaci galma uu ku gaadhay galmadaasoo almuqarriri lilmahri meherka sugaayey wa akhadna minkum ay idinka qaadeen dumarku wa qaadeen dumarku minkum idinkaa idinka qaadeen miisaaqan ballan adaga idinka qaadeen cahdan yacnaa idinka qaadeen haliidan adag ay idinka qaadeen shadiidan daran ay idinka qaadeen ballan adag daran ay idinka qaadeen wa huwa maa amara allahu bihi min imsaakihinna bilmacruufi aw tasriixihinna biixsaan ballanka adagi waa maxay wa huwa markaysaga cahdiga iyo miisaaqa adagii hee maa amara allaahu bihi waa wuxuu ilaahay amray min imsaakihinna oo haysadka dumarka la haysanaya ah mintu waa bayaaniye min imsaakihinna oo haysadka dumarka la haysanaya ah bimacruufin si wanaagsan oo san lagu haysanayo xaal macruuf lagu dheehan yahay la haysanaayo aw tasriixihinna ama la sii daynayo biixsaanin si la wanaajinayo loo sii daynaayo yacni taas weeye marka dumarka idinka qaadaa la yidhi waxaana loo jeedaa allah baa idinka qaaday ballanka laakiin maadaama dumarka loo qaadaayey oo yacni xukunka sharciga ugu waajibay iyaguna sidaa guurkii ay ku aqbaleen dumarku waxay ka dhigan tahay kaannahu iyagu idinka qaadeen cahdigaa ah. mm, cahdigaa idinka qaadeen marka waxaa laga tilmaamayaa sidaa meherkii ula noqonaysaan iyadoo aad dumarkii u tagteen oo xalaashateen oo bannaysateen waxaa ku bannaysataan saa dib ula laabmaysaan ile xoolahan meherka waa waxaad dumarka ku bannaysateen ya waqad afdaa bacdukum ilaa bacd meherkuna isagoo dhammaystiran wuxuu waajibaa laba shay buu ku waajibaa imaa biljimaaci wa imaa bilmowt isagoo dhammaystiran labadaa mid buu ku waajibaa hadduu ninku qofka dumara u tago meher dhammaystiran baa u waajibay amaa guurinta la guuriyo caqdiga zawaajka hadday mafruudo taho meher loo cayimay oo maal lagu qofka dumar waxay noqon kartaa mufawada iyo mafruuday noqon kartaa hadday mafruudo taho meher loo xadiday oo maal muqdir mucayanoo maalah lagu guuriyey beddelkeeda caqdiga marka inuu dhaco nus baa ugu waajibaya galmada loo tagana meherka oo dhammaystiran baa ugu waajibaya meherka oo dhammaystiran ayaa ugu waajibaya marka biljimaaci almuqariri lilmahri markuu leeyahy waa saas wa kadalika mawdka hadda mawdican dee ile mawd suuragal ahee meherkoo dhammaystiran baa ku waajibaya oo qofkii dumara marka la guuriyo oo guntintii guurka lagu xidho iyadoo ay ninkii isu imanin hadduu ninkii dhinto meher dhammaystiran baa u waajibayo dee waa zawjo laga dhintay waa zawjo laga dhintay marka meherkoo dhammaystirani wuxuu ku waajibaa ima biljimaaci wa ima bilmowti ayuu ku waajibaa haddaan xataa muqdir mucayanoo meheran loo sheegin oo qofka dumara loo tago mahrulmisli dhammaystiran baa markaana waajibaya mahrulmisli dhammaystiran ayaa markaana waajibaya wakadaa haddii laga dhinto ay xataa aynay mafruudo ahayn ay mufawado tahay markaana mahru misli dhammaystiran baa waajibay laha mislu mahri nisaa'iha laa waqsa fiiha walaa shatat marka culammada qaarkood waxay qabaan madaahibta qaar khalwo saxiixa ah hadday dhacdo inuu meherkoo dhammaystiran waajibaayo oo waxaa halkaa la isku khilaafsan yahay ma waxaa xukun ku xidhan yahay khalwa saxiixa mise jimaac xaqiiqiyuu ku xidhan yahay halkaa dee madaahibtii baa ku kala tegey madaahibta shaaficiyada iyo madaahib kaleba waxay mareen waa jimaac inuu dhaco weeye ee khalwo keliya maa madaahibta qaarkoodna waxay mareen khulafaau raashidiinka qaarkoodna laga soo wariyey ilaa saddex khulafaau raashidiinkii ka mid a haddii qofka dumaraa marka la ninku lagu nikaaxiyo oo yacni markaa loo guuriyo oo daaha u soo daysto marana faydo walow yaanu uba teginbe hadduu mar cawradeedii markaysagaa faydo oo markaysaga albaabka u xidho walow jimaac dhabi yaanu dhicinba galma xaqiiqiyaena dhicinbe faqad wajaba almahru meherkii waa waajibe ilaa saddex khulafaau raashidiinka ka mida laga soo wariyey madaahibta qaarkoodna sidii bay doorteen waxayna ku dhisantahay qaacido ku saabsan qaacido ay culammadu yidhaahdaan ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha yacnii xikmadu hadday qarsoonaato ama markaa iskhilkhilaafto waxa loo filaanka u abaa ah lagu xidhaa xukunka arrinka ku saabsan galma inay dhacday waa arrin khafi oo qarsoon waana arrin nisaac ka iman karo arrin markhaatiyaa loo yeeri karana ma aha maadaama caynkaa tahay waxa madinnada u abaa lagu xidhayaa qaacida caynkaasaa jirta qaacidadaas waxay odhanaysaa ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha yacni markaa xikmadu hadday qarsoonaato ay khafiye noqoto ama aw intashar intishaarka waxaa loo jeedaa ay iskhilkhilaafto idaafaadkii waxyaalahaasay ku kala duwanaataa waxaa loo filaanka u abaa xukunka lagu xidhayaa madinnat alxukmi baa xukunkii markaysaga ku xidhmaya wixii madinno u ah marka khalwada saxiixadii waa madinatuljimac khalwa saxiixa in la sameeya waa madinatuljimac waa meeshii loo filaanka jimaaca u ahayd marka hadduu albaabka u xidho cawradana faydo walow yaanu marka uga teginbe oo markaa wax ka sokeeya galmadii ha ku kaaftoomabe waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen inuu meherkii oo dhammaystiran waajibaayo ay ka dhigan tahay gabadh loo dukhuulay allah waxa uu yidhi walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa aabaa'ukum yacnii kuwii ay guursadeen aabbayaashiin min annisaa'i xaalay dumarka ka mid yihiin ha guursanina ama min annisaa'i xaalay dumar yihiin ha guursanina ilaa maa qad salaf ha yeeshee wixii hormaray ee hore u dhacay intii aan la reebin ka hor yacni markaa waa laydinka cafiyey oo dembi kuma qabtaan waxay noqonaysaa istinaagu munqatic buu noqonaya innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa sabiila innahu guurka la guursado dumarkii aabbayaashu guursadeen kaana faaxishatan waxauu ahaaday faaxishuu ahaaday mid foolxun buu ahaaday wa maqtan mid cadho a buu ahaado allah marka uu ka cadhoonaayo oo cadhadii ilaahay sabab u ah yacni ay wa sababa maqtin wa saa'a sabiila wa saa'a waa xumaaday sabiilan xag wadda ahaan buu u xumaaday ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay kaa la soo sheegay weeye xurrimat calaykum ummahaatukum xurrimat calaykum waxaa laydinka xarrimoo laydinka xaaraantinimeeyey idinka ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarrimay wa banaatukum hablihiinna aad dhasheen ayaa laydinka xarrimay wayna gursataan idinma xalaalaho idinma bannaana wa akhawaatukum walaalihiin ayaa laydinka xaaraantinimeeyey inaad gursataan wa cammaatukum eeddooyinkiin baa laydinka xarrimoo laydinka xaaraantinimeeyey inaad gursataan wa khaalaatukum habaryarihiin ayaa laydinka xaaraantinimeeyey inaad gursataan wa banaatul akhi hablaha markaa aad adeerka ruma u tahay ee walaalkaa dhalay ayaa laydinka xarimay inaad gursataan wa banaatul ukhti hablaha aad abtiga u tihiin ee walaashiin dhashay baa laydinka xarimay inaad gursataan wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xaaraantinimeeyey inaad guursataan allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey waa hooyadii xagga naaska hooyo kuugu noqotay yacnii hadday doonto kuma dhalinba laakiin way ku jaqsiisay saasay markaa naaskay hooyo kuugu noqotay wa akhawaatukum walaalihiin baa laydinka xaaraantinimeeyey inaad gursataan min alradaacati xagga naaska aad ka walaalowdeen oo walaala ku noqoteen yacani nasabka xaggiisii walaala kuma tihdin laakiin naas baa wada jaqdeen naaskaasaa idin walaaleeyey shardigay leedahayna waynu sheegi doonnaa insha allah wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkaa qabtaan hooyooyinkood baa laydinka xarrimay inaad guursataan waa hooyadii xaqiiqi ahayd dhashay yacnii markaa jaddaduna waa soo gelaysaa xaqiiqiga ahi wa rabaa'ibukum hablihii yacni dumarkaa qabtaan ay dhaleen ee nin kale ay u dhaleen baa laydinka xaaraantinimay inaad guursataan majamcu rabiiba rabiibana waxaa la yidhaahdaa yacnii qofka dumar ee ninku qabo inan kalay dhashay oo cid kale ay u dhashay inaad guursataan xaaraan bay idinka tahay maxaana rabiiba loo yidhi sida badan dee guriga ku soo kortaa maadaama hooyadeed ninku uu qabo ninkaa hooyadeed qabaa dee waxaa laga yaabaa sida khaalibkaa inay gurigaas joogto ku soo barbaarto ku soo korto hooyadeed iskala joogto allaatii kuwaasoo rabaa'ibta ahoo allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan waxaa loo jeedaa idinku aad soo koriseen min nisaa'ikum yacni markaa xaalay dumarkiinna ka ahaadeen allaatii kuwaasoo dumarkaa la sifaynaya dakhaltum bihinna aa u dukhuusheen bimacnaa a u tagteen dumarkaa bisharti waa inaa u galmooteen oo rabiibadu waxay xaaraan noqonaysaa bimujarad ilcaqdi kuma xaaraan noqonayso hooyadeed la meheriyaye hooyadeed ninku inuu u tegey ayaa markaa weliba sharti u ah markaasay ka xaaraantinimoobaysaa inuu markaa guursado ninkii hooyadeed guursaday ee lagu meheriyey markay xaaraan ka noqonaysaa waxay noqonaysaa waa markuu hooyadeed u tago fain lam takunuu dakhaltum bihinna fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna qaar iyaga u dukhuulay dumarkaas oo qaar u tegay haddaydaan ahayn falaa junaaxa calaykum wax dembiya kuma qabtaan oo bimacnaa dumarkiibaa laydinku meheriyo waa guursateen dabeedna idinkaan u tegin baad dalaaqdeenoo furteen umanaydaan tegin inanteedii markaa waad guursan kartaa rabiibada ahayd ee shardi waxa ah marka dumarkaa aa guursataan ee weliba aa u tagtaan baa inantii ay dhaleen ee cid kale u dhaleen ay ninkan xaaraan ka noqonaysaa laakiin walow caqdu zawaaj haba dhacee hadduu markiiba talaaqo isagaan u tegin inanteedii waa guursan karaa cid kale ay u dhashay wuu guursan karaa fa in lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum yacnii fii nikaaxi rabaa'ibikum wa xalaa'ilu abnaa'ikum dumarkii zawjaadka ahaa ee ay markaa inamadiinnu qabeen ee xalaasha u ahaa iyaguna xaaraan bay idinka yinaa guursataan aladiina kuwaasoo waxaa la sifaynaya inamada aladiina kuwaasoo abnaada la sifaynayaaye min aslaabikum dhabarradiinna ka ahaaday oo idinku aa dhasheen xaqiiqatan wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf waxaa kaloo ilaahay idinka xarimay wa an tajmacuu inaad kulmisaan buu idinka xaaraantinimeeyey bayna alukhtayni laba habloodoo walaala ah laba dumaroo walaala ah inaad kulmisaan buu idinka xaaraantinimeeyey allah oo guur isugu keentaan wakadaa milkulyamiin inaa ugu wada tagtaanna sida saxiixa waxay noqonaysaa mid xaaraana laakiin asaaratan waxay aayaddu ku timi guurkii bay ku timi ilaa maa qad salaf laakin maa qad salafa istisnaagani waa munqatic waayo ilaa maa qad salaf waa wax hore u tegoo maadi ah taxriimkan la xaaraantinimaynayaana waa wax mustaqbali oo wakhtigan aayaddu soo degtay iyo wixii ka dambeeyuu ku saabsan yahay marka wakhtigii maadigee tegey mid mustaqbalka laga reebi kara ma aho mustaqbalka ma soo gudagelayo oo almustanaa yani laa yadkhulu fi lmustaqbal mustaqbalka mid soo gudagelaya ma ah saas aawadeed wuxuu noqonayaa istisnaagu munqatic buu noqonaya saas aawadeed buu ugu fasirayaa mufasirku mawdican iyo mawdica horeba ilaa maa qad salaf labada meeloodba ugu fasirayaa laakin uu ugu fasirayaa waayo istisnaaga munqatica wuxuu ku fasiraa laakin buu ku fasiraa ilaa maa qad salafa laakin maa qad salafa ha yeeshee kii hormaray ee ka mida ashyaadaase hore ula timaadeen fa innahu macfuwun canhu waa mid la cafiyay oo dembi kuma qabtaan ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay ghafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman mid naxariis badan buu marka ahaaday aayaddan walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i lamaa qad salaf waxaa la soo wariyaa yacni sabab baa la soo wariyaa oo nin la odhan jiray abuqays ayaa wuxuu guursaday qof dumara qofkii dumara uu qabay ayuu ka dhintay inankii ay aayada aabbe u ahayd ee qays la odhan jiray ayaa markaa dee doonay inuu markaa sidii caadadii carabtu ahayd waagii hore islaamnimada ka hor inuu dee waxaweeye iska haysto oo marada ku tuurtay waa islaan u ah marka aayo aabbay u tahay isagu hooyadii ma aha laakiin de hooyadii oo kale ka dhigan tahoo dee waxa weeye aabbihii baa qabay laakiin markaa waxa weeye hooyadii maahay waa aayo aabbe wax xuquuqana ma siin qofkii dumar ahayd baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo dacwootay maati abuqays waa iga dhintay qays baa marada igu tuurtay wax xuquuqana ima siinin imana sii dayn imana sii dayn markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaysaga iska joog ilaahay baa soo xukumaya waxaa soo degtay walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf taxriimka la xaaraantinimaynayo aayada aabbe in la guursado la xarimayo ayaa soo degtay marka laga bilaabo waxay noqotay arrin xaaraan ay noqotay inuu markaa ninku guursado aayadii aabbe inuu guursado waxay noqotay mid muxaram ah oo aan bannaanayn sida badanna maxaarimta maxaarimta may guursan jirin carabtii gaalada ahayd intii aan islaamnimada ka hor mooyaane yacni aayada aabbe iyo kuwo la mida uunbay ka soo reebi jireen laakiin muxaramaadka nasabka xaggoodao kale may guursan jirin marka tanna waxa way u yaqaaneen nikaaxulmaqti bay u yaqaaneen inuu weliba xun yahay laftiisa way dareensanaayeen marka nikaaxulmaqti ayaa la odhan jiray ilaahayna aayadda wuxuu ku yidhi innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa'a sabiila waxaa dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu aroostay aayadii aabbe ayuu aroostay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abuuburdata ibnu niyaar buu u diray wuxuu idhi kaa aroostay aayadii aabbe orada soo dil calan buu qaatay marka abuburdata ibnu niyaar dabeedna markaa sidiibuu markaysa marka ku soo dilay xoolihiisina waa la soo qaaday waxa weeye takhmiis baa lagu sameeyey haniima la xisaabiyey culammadu waxay yidhaahdeen waa markaysaa markaa inuu xalaashaday ayaa markaysaa uu ku tusinaysaa oo arrinka noocaasi wuxuu ka dhacay xaaraantii ilaahay xarrimay xalaashadu xalaashanayo ayay ku dhacday saas aawadeed ayaa marka waxa weeye dilka la dilayaa u ahaa min baab aljihaad wa kaannahu markaysa markaa waxa weeye calan baa loo qaatay dee xad la oogayana calan looma qaato laakiin jihaadka calan loo qaataa yacni markaa ta kale xoolihiina waa la takhmiisiyey haniimaa la xisaabiyey inay haniimo tahay qadiyaduna markaysa markaa inay dee waxaweye jihaad tahay saasaa la ictibaariyey waxaa laga qaataa calaa kulli xaal inuu ninkaasi markaa ku kufriyey yacni markaa xalaashadu xalaashaday istixlaalu maa xarama allah arrinka noocaasana arrinuu caddaystay inay ahayd yacni markao aan khafi ahayn sidaasay culammadu markaa ku fasireen oo markaysaa ku tilmaameen qolyaha marka khulaatu takfiirku way doonaan qisadaasoo kale inay deliishadaan oo yidhaahdaan istixlaalku kuma gaaraho keliya odhaahda yacni kuma gaaraha ficilku waa caddayn karaa markaysaa istixlaalkii laakiin qaacidada caynkaasay tilmaamayaan culammada ahlusunna waljamaca ma qabaan culamada ahlusunna waljamaaca waxay qabaan yacni istixlaalku inuu yahay qofku ku kufrinaya in la caqiideeyo yacni shay ilaahay xaaraantinimay inay xalaal tahay in loo caqiideeyo waxaa lagu ogaan karaana waa inuu qofku markaysagaa caddaysto oo markaysagaa sheego waxayna culammadu yidhaahdeen tan waxaa lagu xambaarayaa markaysa marka inuu caddaystay oo markaysa marka uu caddeeyey baa markaa lagu xambaarayaa taasay markaysa markaa ahlulcilmigu sidaas yadaa bay ku tawjiihiyeen ay markaa yidhaahdeen mid ay markaa culammadu ka qabaan ficilka istixlaal ahaa ee waxaweeye markaa yani qofka inuu xalaashanaya lagu ogaanayaa oo shaygu markaysaa marka calan u sameeyo ama la jahro ama wax la mida waa xalaashad mukafir ah yacni ictiqaadka noocaas waa ictiqaad qaldan culammada ahlusunna waljamaacana ma qabaan laba hadal bay xoogaa yaro cuskadaan hadal ibnu kasiir leeyahay iyo hadal ibnu iyo hadal ibnu jariir atabari uu leeyahay hadallo kaloo cadcad bay leeyihiin oo aan markaa ixtimaalku ku jirin ayay markaa leeyihiin ibnu kasiir ay cuskanayaanna yacni mawaadiic kaluu ku caddaynayaa yacni marka macnaha markaysa marka uga jeedo uu ku caddaynayaa calaa kulli xaal waxa weeye dadka eh, inxiraafay had iyo jeer waxay sameeyaan maqaalaadka culammada ama hadallada culammada ee tashaabuhu ku sugan yahay ee noocan maa ixtimaal ku sugan yahay ayay cuskadaan dabeedna waxay isaga fasirtaan sida iyagu doonayaan ayay u fasirtaan yacnii hadallada marka culammadana dee wax sariix iyo wax mutashaabihaba waa leeyihiin waxay yani xamaalu awjuho wejiyo kala duwan aqbalaya yacni marka masaladii muxkamada ahayd ee la yaqaanay ahlu sunnuhu macruufka agtooda ka ahayd in marka waxa weeye caalim hadalkii oo ixtimaal ku jiro in la yidhaahdo si kale inay jirto ayaa markaysa markaa lagu fasiraya oo loo khilaafaya waa arrin markaysa markaa khalata oo aan markaa sax ahayn a'immadii yani markaa fiqiga iyo a'immadii madaahibta dhammaan waxay yidhaahdeen yani markaa ninkan wuxuu ahaa mid markaa yani xalaashaday ee ficilka keli miduu caddaynaayo ma ahayn innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa sabiila kadib waxaa laynoo sheegay waxyaalaha muxaramaadka kale la xaaraantinimeeyey muxaramaadka la xaaraantinimeeyaa waxay u qaybsamaan qaar abadan xaaraan u ah iyo qaar si aan abadi ahayn xaaraan u ah kuwa maxaarimta ah waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha abadiga xaaraanta u ah saddex nooc bayna ka yimaadaan yacnii inay yihiin eh, muxaramaat min annasab qaar xagga nasabka ku xaaraantinimoobay iyo inay yihiin muxaramaat min alradaaca iyo qaar xagga naasnuugga ku xaaraantinimoobay iyo inay yihiin muxaramaat min asihri yani markaa kuwa ku xaaraantinimoobay xagga marka waxa yacni xididka iyo guurka xaaraan ku noqday yacni saddexdaa nooc bay u qaybsamaan yacni maxaarimta marka laga hadlayo taxriimkoodu abadiga yahay yacni marka intaasaa loo qaybiyaa amaa gabadha markaysaga waxa mulaacinadda ah ee markaysaga ninka ay licaantameen yadu maxram ma ninku ma aha laakiin abadan waxay ugu xaaraan noqotay yacni macsibaa meesha soo gashay labadii qofna colaad baa dhex martay maadaama markaysa arrinka noocaasa iska daba dhaarteen meesha ka yimi oo licaankii ay isla mareen marka maxram iyagaan isu ahayn bay abadan haddana xaaraan u kala noqonayaan oo aynay isu bannaanaanayn muxaramaadka markaysagaa sidaa marka abadiga aan xaaraanta u ahayn waxaa markaa laga tusaaleeyey wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf laba markaysaga markaa habloodoo walaalo ah in guur lagu kulmiyo labadan hablood mid walba guurkeedu ninkan waa u bannaan yahay laakiin kulmintaan u bannaanayn kulminta ayaan u bannaanayn ee hadduu ta hore talaaqo ay kala tagaan oo ay markaa ka cadad baxdo ama talaaqu baa'inba yahay ama ta hore ka dhimato ta kale waa guursan karaa oo waa dhici kartaa ta kale inuu guursado waa u bannaan tahay marka waxaa la diidaya waa jamcigee ma aha inay maxram u tahay saas aawadeed baa wakhtiyada qaarkood dadka qaar waxay ku weydiinayaan oo ku odhanayaan yacnii qofka dumaraan qabo walaasheed maxram ma u noqonaya xaggaad maxram uga noqonaysaa maxramku waa abadan inuu labadaa qof kale xarriman yihiinoo ay xaaraan eh, kale yihiine oo marnaba aanu guursan karine maxram siduu markaa aad ugu tahay maxram uma tihid ajnabi bay kaa tahay khalwadeeda kuma bannaana safarkii maxram u noqon maysid yacni waayo guurkeedu si abadi ah xaaraankaaga ma aha mar haddaannu si abadi abadiya xaaraankaaga ahayn yacni maxram eh, uma noqonaysid waxaa kaloo laynoo sheegay waxyaalaha taxriimkoodu aanu abadiga ahayn waalmuxsanaatu min annisaa yacnii dumarkii raggu qabeen iyaguna xaaraan bay kaa yihiinoo dee ma guursan karti intay raggaasi qabaan ha hadday dalaaqaan oo kala tagaan oo baxaan dee waa la guursan karaa marka iyagoo guurkoodu dee markan aanu bannaanayn ayaa haddana maxaarim ma aha waayo dee mid joogto ah taxriimkaasi ma aha ee waa mid xaalad ku xidhan weeye sida uu takaleba ugu xidhan yahay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ashyaa kale oo markaysaga iyaguna saasoo kaleoo jamcigoodu aanu bannaanayna waa jiraan oo waxaweeye qofka dumara iyo eeddadeed ruma ama habaryarteed ruma lalama kulmin karo oo guur laysuguma keeni karo guur laysuma keeni karo muxaramaadkii xagga nasabka marka la eegaayo waa laynoo tiriyey xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay hooyooyinkana waxaa soo gelaya ayeeyooyinka xaqiiqiga ahina waa soo gelayaan xaqiiqi maxaynu ugu qaydaynaa dadka qaarkood yacni cidda markaa aan ayeeye ahayn ee noqon karta ama eeddo ama habaryar noqon karta ayay ku itlaaqayaan wakhtiyada qaarkood ayeeyo ku itlaaqayaan ayeeyo ay ku itlaaqayaan oo cidda ayeeyada la walaalka ah yacni ama cidda awowga la walaalka oo kale ayeeyay iska odhanayaan marka af soomaaliga hadda markay siday dadku yidhaahdaan yacni sharcanna dee ayeeye lama yidhaahdo inay awow ama ayeeye la walaal tahay ayeeye looma yidhaahdo ee waxay noqonaysaa ama eeddo ama habaryar bay noqonaysaa sida sharciga loogu isticmaalo oo marka cammaadka iyo khaalaadka iyo la sheegayo ayaa markaysaga la tilmaamaya wa in calowna hadday sare u kacaan laftooda oo aabbaha ama hooyada ay markaa habaryar u tahay ama ay markaysa markaa eeddo u tahay yacni markaa inay iyaguna yacni eeddadii marka ay soo gelayaan ama habaryartii soo gelayaan waa yahay marka xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkin baa laydinka xarimay hadday hooyada dhashay na waxaweye waa iska hooyo ay ayeeye xaqiiqiya tahay ama ay aabbaha dhashay oo ayeeye xaqiiqiya ay tahay wa banaatukum hablihiinna laydinka xarimay hablaha ubadkiinu dhalayna way soo gelayaanoo waa isla hablahaagii uun wa akhawaatukum walaalihiin baa laydinka xarimay xagga aabbiya xagga hooyo yacni mid kastaba ha ka yimaadaan ama labadaba ha ka yimaadaanbe wa cammaatukum iyo eedooyinkin baa laydinka xarimay eedooyinkana waxaa kaloo soo gelaya hadday markaa e, aabbayaashin la walaal yihiin iyo hadday markaa awowayaashiin ay la walaal yihiinna waa eedooyin hadday aabbaha eedda u tahayna eedduun bay kaaga dhigan tahay oo cammaadkun bay soo gelaysaa wa khaalaatukum waa habaryarihiin oo hooyooyinkii kuwa la walaalka ahaa ama markaa ayayooyinkii la walaalka ahaana iyaguna waxa weeye saas si laag waa habaryarihiin weeye wa banaatu alakhi wa banaatu lukhti hablaha walaalyihiina ay dhaleen iyaguna waxa weeye xaaraan bay idinka yihiin kuway sii dhaleen ubadkooduna waa la mid wa ummahaatukum allaatii ardacnakum hooyooyinkiinna idin nuujiyey waxaa laga tilmaamayaa yacni marka alummahaatu min alradaaca hooyooyinkii kale waa la soo sheegay waa kuwii naaska xaggiisa hooyo idinku noqday kuwa xagga naaska hooyada idinku noqonayana waxaa loo shardinayaa laba shardi shardiga koowaad wa xilliga ay nuujiyeen waa inay tahay labada sano ee ilmuhu naaska jaqo gudahooda waa inuu nuujiyey naaskiina jaqaayey mar labaadkana waa inuu markaa shan naas nuug shan goor waa inuu naaskaa jaqay oo mar walba intuu qabsaday iskii uga go'ay intuu ka yacni markaa gaajo beelay iskii uga go'ay khamsu radacaat yani ayaa shardi ah wixii intaa ka yari yacni markaa naasnuug muctabara ma noqonayo marka labadaa shardi ayaa loo shardinaya labada sana haddii ay dhammaato oo labadii sano u dhaafo yacni naaska jaqitaanka uu jaqay waxba bedeli mayso waxba beddeli mayso waxaa shardi ah xawleynka gudaheeda inay dhacdo waayo haddii kale naasnuugi wuu dhammaaday waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca dee radaacadii dhammaatay dhammaystirantay maxal male inta dambe ee markaysa markaa ka dambaysaa maxal yeelan mayso wa akhawaatukum min aradaaca kuwii aa ku walaalowdeen xagga naaska iyaguna waa waa xaaraan bay idinka noqonayaan marka xaggii naaska wixii xaaraan ku noqday waxaa laga sheegay laba nooc baa laga sheegay ha yeeshe waa ka badan tahay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baana sii caddaysay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab naasnuugga sababtiisa waxaa ku xaaraantinimoobaya wixii nasabka sababtiisa ku xaaraantinimooba wax la mida ah ayaa naasnuuggana xaaraan ku noqonaya marka saas aawadeed waxaa soo gelaya yacni markaa kuwii naaska ay wada jaqeen waa soo gelayaan waa akhawaatu min alradaaca waa ta aayadda lagu sheegay waxaa soo gelaya kuwii ay dhashay markaa eh, yacni hooyadii nuujisay yacni markaa ciddii ay dhashay ee banaadkeeda ahayd waa soo gelayaan ciddii markaa walaaladeed ahayd waa soo gelayaan cidday walaalaha markaysa walaalaha noqonayeen cidday dhashay waa soo gelayaan ciddii eedooyinka u ahayd ciddii habaryaraha u ahayd kullu daalika waa soo gelayaan marka xagga yacni marka nasabka laga eego toddobaa ka imanaya toddobaa xaaraan noqonaya waa hooyadii ayeyaduna waa la mid waa inantii ubadka ay sii dhaleenna waa la mid waa akhawaadkii waa walaalihii yani waa eedooyinkii waa habaryarihii waa banaat alakhi waa banaat lukhti waa toddoba yani markaa nooc weeye almuxaramaatu min anasab almuxaramaatu min annasab waa toddobada weeye xagga marka haddii laga eego yani musaaharada ama yani xididka waxa markaa si abadiya ugu xaaraan noqonaya afar afar aayaddaa lagu sheegay oo yacni markaa laynoogu tilmaamay mid waxay tahay waxa weeye waa aayadii aabbe weeye waana aayaddii ugu horraysaynu soo marray walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf yacni taas weeye waa midna waxa weeye waa inamadu wixii ay qabeen wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum waa laba waxaa soo gelaya zawjaadka ama zawjada uu qabo yacnii ninku hooyadeed iyaduna waxay noqonaysaa xaaraan sodohdii xaqiiqiga ahayd ee markaa haweenayda ama afada uu qabo dhashay ta aayada aabbe u ah maaha ta aayada aabbe u ah iyadu waa ka xukun duwantahy oo zawjada uu qabo ta aayo aabbe u ah gayaan bay u taho ninku waa guursan karaa laakiin hooyadeeda dhashay ee sodohda xaqiiqiga ah taasaanu guursan karin haddii markaa taa ay sii dhashay oo ayeeye u tahay toosana waa la mid oo hooye ka dhigan tahay hooye hooyadeed waa hooye uun hooye hooyadeed waa hooye uun eeto kale waxa weeye waa rabiibadii weeye wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin waxyaalaha marka waxa weeye iyagu jamciga ee xaaraanta ku noqonaya wa an tajmacuu bayna alukhtayn ilaa maa qad salaf iyo sunnadu yacni ashyaaday haleeshiisay ashyaada ay haleeshisay xagga radaacadana inta nasabka in la eg ayaa ka imanaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk